bismillaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan aayadda todobaatan iyo afaraad oo suurat alanfaal ka mida ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay dadka mu'miniinta ahaa oo ahaayeen muhaajiriin iyo ansaar xiriirka ka dhexeeya ayaa ilaahay noogaga soo warramay in wilaayo ay ka dhexaysay oo xagga nusrada iyo xagga irsiga ayaa ilaahay nooga soo warramay waxaa kaloo ilaahay nooga soo waramay subxaanahu wa tacaala kuwa kufaarta ah in ayagana waxaa weeye wilaaye ay u dhaxayso oo xagga nusrada iyo xagga irsigaa weye oo irsi oosan ka dhexaynin dhaxalka weeye annaga iyo kufaarta una naga dhexayn marka ilaahay wuxuuna soo dhahay wuu soo istisnooday markii muhaajiriin iyo ansaar inay wilaayo isku leeyihiin ilaahay soo sheegay kuwa rumeeyey oo aan haajirin wilaayadooda shay idinkagama sugaanin buu dhah ilaahay hase yeeshee ayuu dhah ilaahay hadday gargaar idin weydiiyaan diinta inaad igu gargaartiin fa calaykum nafsi ow ilaahay inaad u gargaartiin ayaa korkiinna ah. marka meeshaasaa waxaa laga istisnooday ilaa tafcaluuhu haddaydaan farina waxaa kaloo ilaa shafcigii laga istisnaadaa layidhi muslimiinta xiriirintooda iyo gaalada oo laga hor tago haddaadan samayno oo waxaa weeye muslimiintana aadan xiriirina gaaladana aadan daasicina takun ahaatee howdha ilaahay fidnatun fidno fil arli arlada iyo wa fasaadun fasaad kabiirina wey waa xaqiiqa weeye wuxuu ilaahay sheegay bannaanka yaali maxaa yeele hadda waxaa laga tegey muwaalaat almuslimiin ayaa laga tegey muslimiinta in la xidhiiriyo ayaa laga tegey gaaladana laga hortago marka sidii ilaahay sheegaa timidayo waxa weeye fidno ayaa arlada ku dhacday fasaad weynna waa dhacay oo kufriga ayaa xoogaabay biquwati lkufri wa lacfi weeye kufriga ayaa xoogaaday islaamkuna waa laciifay maxaa yeele ilaahay xaqiiqatan ayuu wuxu sheegay haddii ilaahay waxau sheegaa laqaadi jidkaas la qaadi waayene oo dadka muslimiinta ay ka leexdaan ayagana waxaa weeye arrintii uu sheegay cagsigeedu baa imaanaysa ama waxaa imaanayo wixii ou u sheegay wixii ka dhalanayey ee fasahaadkaahay ayaa imaanaya sida hadda maanta caalamul islaam ka taagan waladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray wajaahaduu jihaaday fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku jihaadow dha ilaahay iyo waladiina kuwa aawow dumay oo wanasaruu u gargaarow dha ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum ulmu'minuuna kuwa mu'miniina weeye xaqan oo xaqa ilaahay hadda meeshaan waxaa ilaahay isku soo darayaa muhaajirin iyo ansaar weeye ilahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waladiina kuwa aaminuu rumeeyey oo wahaajaruu haajiray waxaa laga wadaa waktigii hijradu shardi ay u aheeda qofka islaamkiisa maxaa yeele rasuulka calayhi salaatsalaam markii maka uu ka haajiray intaan maka la furanin muddadu u dhaxaysay qofki maka ku islaama oo hijro waaye asoo hijroo karo islaamkiisa waxba ka qaad ma lahayn wajaa haddii jihaadowna ilaahay fii sabiililaahi liiclaa'i kelimati kelimatillaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeedana waxa weeye u jihaaday iyo waladiina kuwa aawow dumay waa ansaar weeye oo wanasaruu u gargaaray nimankii ragga noocaasa soo dhoweeyey oo u gargaarowdha ilaahay ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay isku darkooda weeye humulmu'minuuna waa kuwa mu'miniina xaqan oo xaqow dha ilaahay muminiin dhaba wey kuwaasow dha ilaahay low maxaana u sugnaatow dha ilaahay makfiratun dhaafid iyo wa rizqun risqi ayaa u sugnaaday kariimun oo wanaagsan low maxaa u sugnaadow ilaahay makfiratun dhaafidow dha ilaahay iyo wa risqun ayaa u kariimun oo wanaagsan muminiin iyo maaragtay muminiintaas dhammaantood oo muhaajiriin iyo ansaar leh ilaahay subxaana wa waxa uu siinayaa rizqi oo kariima waana jannada weeye sida qurbiga uu ku fasiray risqi kariima markii lagu sheegay qur-aanka waa jannada ayuu dhahay waa risqi kariimo laa tacaba fiihi dhibaata aysan ahaynin mashaqana aysan jirin weye aayaddan marka waxaa laga qaadaa ha layidhi jamiicu almuhaajiriin waalansaara layidhi inay yihiin mubasharuuna biljanna janna kuwa loogu bishaareeyey min hayri saabiqati cadaabin cadaab isagoosan u dhaqin aayaddan hadda saas ayaa laga qaadanaya ha layidhi oo hadda asxaabu rasuulilaahi kulligood waa ahlu janna hadda sida soo aroortay oo hadda ah in toban jannada loogu bishaariyey rag layidhaha casharatulmubashariin biljannaa jira ayaga waxaa la leeyahay xadiis waaxid ahaa lagu jamciyey oo maraa meel lagu jamciyo mooyaane arrintu intaas ay ka badan tahayo muhaajiriin iyo ansaar dhammaantooda kulligood waxaweye ahlu janno waaye haddii ilaahay yidhahdana waxaan ugu tegi doonaa aakhirka suurati inaa fataxna waan ugu tegi doonaa waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay min bacdi kuwaas bacdigooda bacda asaabiqiina ila aliimaani walhijrati weye kuwa waxaa weeye rumeeyey saabiqiinta kuwa u dhaqay iimaanka bacdigooda iyo hijrada kuwa u dhaqay bacdigooda kuwa rumeeyow ilaahay waladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdi ay bacda asaabiqiina weye kuwa dhaqay bacdigooda ila aliimaani walhijrati iimaanka hijrada u dhaqay oo wahaajaruu haajirow dhahay ayaguna wajaa hadduu jihaaday macakum micigiinowdha ilaahay fa ulaa'ika kuwaasuna minkum idinka idinku mid yihiin waxaa lala khidaabaya muhaajiriin iyo ansaar weeye dadkii waxaa weeye gadaal ka yimiday oo waxa weeye gadaal ina ka rumeeyey oo hijrooday oo jihaaday ayaguna idinka idinka mid yihiin ilaahay laakiin dadkii isaga ku horreeyey kuwaas ayaa markaasaa sii maqaan weye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu ayuu dha ilaahay saabiqiintaas bacdigooda oo wahaajaruu haajiray wajaahaduu jihaada macakum idiinna oo dagaalka idinla galay fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay minkum idinkaydi ka midyihin adinkaydin ka midyihin ilaahay maxsuubuuna minkum wey idinkaa laydinku xisaabayaa aayaddaa marka waxaa ku sugan baa layidhi daliil ah muhaajiriin muhaajiriinta kuwa horo aclaa waajallu ayaa la yidhi minal mutaakhiriina bilhijrati inay ka sareeyaan oo ay ka kawan yihiin kuwa maaragtay hijrada ku gadaal maray maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala ayaga ayuu haleeshiiyey kuwa dambo waxaana macluum oo la ogyahaa layidhi mafluulkaa layidhi yulxaqu bilfaadila layidhi faadilka ayaa la haleeshiiya marka hadda muhaajiriinta kuwa horo ayaa markaasaa ajir badan oo markaasi derajo sareeya zawlularxaam yow ilaahi ruxumyaalka kuwa u saaxiibkaa bacduhum barkood owlaa bibacdin barka kale kuwa ku owla weeye ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa ulularxaam yow ilaahi ruxumyaalka kuwa u saaxiibka waxaa laga wadaa meeshan qaraabaad weeye qaraabada kuwa u saaxiibkaa weeye bacduhum barkood dha ilaahay owlaa bibacdin barka kale kuwa ku owlaah weeye oo ku canaamo badan weeye xagga dhaxalka weeye waxayna markaas ugu owla yihiin min atawaarufi biliimaani iimaan laysku dhaxlo iyo walhijrati oo aayadii hadda aynu soo maraynay aayadda hadda aynu soo maraynay lagu soo sheegay aayaddaa marka tii hore ayay nasakaysaa maxaa yeele waxaanu soo marnay oo ilaahay nooga soo warramay ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim anfusihim fii sabiilillaahi waaladiina awow wanasaruu ulaa'ika bacdum ow awliyaau bacdin fi nusrati waalifti way ahaad marka hadda aayaddan ayaa taas nasakhaysa oo hadda waxaa xukunka oo ku raasikay ee arrintu ku sugnaatay in qaraabo la laysku dhexlo waxaa laga tegey tawaaruskii laysku dhexlaayo hijro iyo maaragtay ah, waxaa kaloo laysku dhexli jiray hijro iyo markaasi cahdi laysla galay dawlul arxaam yowdh ilaahay qaraabada kuwa u saaxiibka dawlul qaraabaad weeye bacduhum barkoodowdh ilaahay owlaa bibacdin barka kale kuwa ku owla ah weeye macnaha kuwa ku xaqnimo badan weeye waayuga xaqnimo badan yihiin in laysku dhacla tawaarus iimaan iyo hijraa weeye fii kitaabilah ilah kitaabkiisa dhilah ilaahay kitaabkiisa meeshaan waxaa lagaba looxu maxfuud maxaa yeele arrinta hore si ku meelgaaray eeday laakiin arrinta waxay u dhammaatay sidii ilaahay horay looxu maxfuuda ugu qora weeye marka hadda aayaddan waxay soo degtaa layidhi bacda alfatxi yaa layidhi maka markii la furtay kabacdi sanadkii diidaan waxayna nasakhaysaa aayadda haddaynu ka soo baxnay san horuu soo sheegnay ee markaasi miiraasu muhaajiriin lilansaar aheeday lowxulmaxfuud marka sidaas ayaa horay ugu qadareero weye amase waxaa loola jeeda ha layidhi kitaabka qur-aanka weye maxaa yeele qismatulmawaariisaa layidhi waxaa lagu sheegay suuratu nisaa oo ilaahay kitaabkiisa kamida ah waana qur aanka layidhi taasna waa la yidhaahdaa inallaha alla allow dhah ilaahi subxaana wa tacaala bikuli shayin shay la arka kulligiisa caliimun allowta cilmina weeye ina allaha allowdha ilaahay bikuli shayin shay la arka kulligiisa caliimun allowta cilmila weeye ilaahay wax walba caalim ayuu ku yahay waxaana ka mida xikmatulmiiraas dhaxalka xigmadiis oo sidan ilaahay u jideeye waa xigmo ilaahay ogyahay oo cilmiga ilaahay wax ku qorsamo weeye markii hore waxaa weeye iimaanka iyo hijrada cilmi ilaahay bay ahayd haddana waxaa weeye in qaraabo laysku dhaxlo ayagana cilmiga ilaahay weeye kii marka ugu dambaysa amuurka ayaa la qaadanaya suuratu tawbati tawbadii suuradda lagu magacaabay madaniyati madiinay soo degtay wa aayaatuhaa adhaaduna miatun wa alaasuuna aayatan weeye boqol iyo soddon aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxaa la yidhahdaa suuratu tawba ayaa la yidhahda tawbadaan haddii ilaahay yidhaahdo waanu ku tegi doonaa waa towbadii raggii ka haray dagaalkii tabuuko oo si xuub la suuraddan looga warrami doono markii waxaa weeye arrin yaabla ay ku dhacday markii dambe in laga towbo aqbalay towbadaas ayaa looga warrami doonaa inkastoo culum fara badan oo kale suuraddan looga waramaayo oo tashriicaada looga warramaayo suurad madani ay tahay haddana waxaa weeye qisadaasaas weyn waxay kamid tahay qaa'idadii eeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabi in shay kulliya waxa weeye min baabi tasmiyati lkulli ismu baclihi shay kulliya in markaasi la magacaabo bacli kamida lagu magacaabo ilaahay caadadiisa kitaabku dirasata weye suuradda haddaba meeshaan aynu ka gelayno suuraddan bisin ma laha bisin laguma qorin liannahu sala allahu calayhi wasalama lam ya'mur bidaalika maxaa yeele nabigu ma farin baa layidhi bisin in lagu qoro sida laga qaadanayo xadiis oo xaakim uu wariyey macnihiisana waxaa weeye wuu soo bixiyey oo macnihiisu markaas waxaa weeye basmaladu waa ammaanaa layidhi basmaladu ammaan weeye suuraddan ayaduna way soo degtaa layidhi wahiya nasalad lirafci alamni amni in la kor yeelo oo bisababi saas lagu kor yeelo ayay ku soo degtayo amni ayaa la kor yeelayaa suuraddaanne sidaanu arki doono aayadihii gaalada dagaalkeeda waxaa weeye bilaha shulxurumkaa joojinaayey oo meelo ku qaydaayey aayaddan ayaa suuradatan aayadda ku jirto oo aan istegi doono waqaatilu mushrikiina kaafatan kamaa yuqaatilun kaafatan oo waxaasoo dhan masahays marka meel lagu nabadgeynaayo kufaarta maba jirtaba weye xulli iyo xaramba waa lagula dagaalamayaa meeshii lagu arko saas weeye hadda xaramka maba loo ogolada sidiisaba laakiin haddii lagu arko saas weeye waxaa kaloo looga warrami doonaa oy suuraddaanu ay beri yeeli doontaa xaramka ilaahay inay soo galaan mushrikiinta ayay ka beri yeeli doontaa lagumana arki karo oo suuraddan bilowgeeda ilaa maaragtay wax badan oo dhowr iyo soddon aayadood gaaraayo waxaa looga warrami doonaa arrintaas arrin ku tacalluqaysa inaan mushrik uusan soo geli karaynin xaramka ilaahay uusan soo gelin waa noo imaanaysaa waxaa laga wariyey xudayfa inakum tusamuuha waxaad ku magacaabaysiin suurata tawba wahiya suurat alcadaab waana suurat alcadaab waxa uu bukhaari u wariyey oo uu ka wariyey bara binu caazib annahaa aakhiru aayati nasalad aayad kan soo degta annahaa aakhiru suuratin aan ilahay suurad kan soo degta oo ugu dambaysa weeye ah. waxau dhahay annahaa aakhiru suuratin nasalad weeye suurad kii soo degtay suurad ahaan markii la yidhaahdo weeye suuraddaana ugu dambaysa wey saasaa la leeyahay masaad weye markaas aaya ee suurad soo degtay midda ugu dambaysa weeye marka hadda suuraddan ayadoo kaamilhay soo degta xataa la sheegay sida la weriyey rasuulka calayh salaatusalaam u dhahay maa unzila cala alqur'aani ilaa aayah aayah qur-aanka lama soo dejin ilaa aayad aayad mooye wa xarfan xaraf xaraf mooye ilaa suurata baraa wa suuratu qul huwa allaahu axad fa inahumaa way soo degeen labadaa suuradood wa macahumaa sabcuuna alfa safin min almalaa'ikati ayadoo ay la socdaan toddobaatan kun oo saf oo malaa'ika suuraddan hadda barka basmalo laguma qorin oo bisinka laguma qorin ee waxaa weeye aqwaal dhowra ayaa ku jirta qowlka ugu horreeyena midkaas aan sheegno weeye marka hadda meeshaan khilaaf ayaa jira xigmada loogaga daayo suuradda tan basmalada ayaa laysu khilaafsan yahay waxaana laysugu khilaafsan yahay shan qowl ayaa laysugu khilaafsan yahay qowlka marka hadda aanu sheegaynay ayaana ugu saxiixsan oo rasuulka calayhi salaatuasalaam ma farin in bisin lagu qoro taasaa ugu raajixsan baa layidhi kolka hadda mid waa midka midka ugu horeeya taas weeye qowlka labaad waxaa la su-aalaa layidhi sayidinaa cusmaan binu cafaan ayaa laga su-aalaa layidhi oo layidhi suuraddan bisi laguma qorina waa sidee wuxuu ku jawaabaa layidhi biannahu danna annahaa maca alamfaal waaw markaasi ku jawaaba inuu u malaynaayo suuraddan iyo suurat alamfaal suura waaxida inay isku yihiin oo waxaa isagu uu sajooday suuraddan iyo suurat alamfaal waa isku hal suuradow dhah marka basmaladeedu waa basmalatu alamfaal maxaa yeele qisadeedu qisada oos waysul amfaalay haddii marka qowlkaan la qabto waxay noqonaysaa ha layidhi maca alamhaal haddii lagu daray hal suurad la ysaga dhigo waxay ka mid noqonaysaa waxaa lagu tirinayaa suuradaha dhaadheere waxaa leeyahay sabcu dhiwaalaa leeyahay todobada suuradoo dhaadheer ay noqonaan marka maxaa yeele suuratulamfaal iyo suuratubala haddii laysku daro waxaa weeye suura dheer bay noqonayaanoo suuradihii aynu ka soo baxnay oo kalentooda mid waa midaas wey midda labaad weeye qowlka saddexaad waxaa layidhi way soo degtay baa layidhi ayadoo burinaysa caadiga kufaarta burinaysa munaafiqiintana falleexaynaysa marka waxaa weeye waa suuratu cadaab weeye basmaladuna waa raxmadaa layidhi waxaa weeye markaasi raxmad ma kulantaa layidhi maa cadaabin cadaab micigiisaa layidhi waxaa kaloo lagu magacaabaa alfaalixa ayaa lagu magacaabaa midda falleexaysa maxaa yeele waxay falleexaysay munaafiqiinta ayuu falleexaysay waxaa lagu magacaabaa suurat alcadaab waxaa lagu magacaabaa suuratu tawba maxaa yeele intaasba way shaminaysaa weeye oo markaasi waxaa weeye asma ah qowlka afaraad waxaa layidhi basmalada waa laga tegaa layidhi waxaana loo dhaafaa layidhi asxaabta ayaa isku khilaafaa layidhio asxaabtaa waxay isku khilaafsanaayeen suuratu alanfaal iyo suuratu baro waa hal suurad ayaa qolas yidhaahdeen qolana waxaydaan waa laba suuradood marka waxaa la leeyahay faturukat ilbasmalatu liqowli man qaala humaa suura waaxida basmalada waxaa loogaga tegaa leeyahay dadka yidhaahdeen waa hal suurad kaliya waturukat baynahumaa furjatun markaasaa waxaweye labadii suuradood dhexdeeda meel banaanaa lagu dhaafay ilaa hadda meesha ay ka bilaabanayso horay ugagama xigto sabarka ugama xigto suuradan aakhirkeeda aanu kasoo baxnayo suuratul anfaala meel furjaha laga tegey furjadaas waxaa loo dhaafaa layidhi liqowli man qaala humaa suurataani dadkii yidhaahdeen waa laba suuradood qowlka ugu dambeeya waxaa layidhi ana daalika calaa caadati alcarabaa layidhi fi ljaahiliyati idaa kaana baynahum bayna qowmin caadun fa araaduu naqlahu katabuu ilayhim kitaaban walam yaktubuu fiihi lbasmala waxaa layidhi caadada carabta jaahiliyadu waxay wadaa layidhi ayaga iyo qolo kaleentood markii ballan u dhexeeyo nooc kasta ahaadee qoladaana ay doonaysa ballankaas inay jebiso qoladaasay warqad u qori jireen baa layidhi warqadaasna bisinkiisuma qori jirin baa layidhi suuraddaana waxaa laleeyahay waxay ku soo degtaa laleeyahay cuhuudulmushrikiin ayay jebinaysaa markaasaa bisin lagu qorin baa layidhi hadda marka culummadu waxay iskusii khilaafeen baa layidhi suuraddan haddii maaragtay lagu bilaabo basmalo say noqonaysaa wuxuu dhahay ibnu xajar alhaytami oo markaasi culammaa u shaaficiyada waaweyn ka mida ah, suuraddan in bismi lagu bilaabo waa xaaraan uu leeyahy hilli wuxuu leeyahay isaguna culamaa u shaaficiya ka mida ah, karaahi waaye suuradda dhexdeedana waxaa weeye ibnu xajar wuxuu leeyahay karaahi waa uu leeyahy suuradda dhexdeeda dhiba salaad ugula yimaado oo rugmina wuxuu leeyahay suuradda dhexdeeda basmaladu waa bannaantaha weeye marka hadda madhabta imaamu maalikina sidaasoo kalentood weeye oo waxa uu raacsan yahay rugmi ayuu raacsan yahay weliba hadda arrintaas waxaa ishaaray saaxibu shaadibiya weeye shaadibiga ayaa ishaaray oo waxau dhahay asagoo ka warramaaya labadaas qowlna ishaaraaya wamahmaa tasilha ow bada'ta balaa'atan litanziilihaa bisayfi wasab mubasmalan walaa budda minha fi ibtidaa'i kasuuratan siwahaa wa filka ajzaa'i khayru mantala waxau dhahay wamahmaa fasilhaa ow bada'ta baraa'atan ou dhahay shaadigi litanziilihaa bisayfi lasta mubasmalan walaa budda minha fi ibtidaa'i kasuuratan siwaahaa wa filajzaa'i khayru mantala waxau dhahay wamahmaa fasilhaa mar alaala markaad la xiriirinaysid suuratu bari oo masalanba hadda waxaa weeye waxaan soo dhammaynay suurat alanfaal in allaha bikulli shayin calayhim baraa'atun afarasaasuga leedahay amase ow bada'ta baraa'atan oo ama baraa'ad bilaabaysidoo adoon suuraddaas la xiriirinin toosaad u bilaabayso litanziilihaa soo digitaankeediioo dushaysi hoos ay ku soo degtay lafta mubasmalan u dhahay bishin ku bilaaba maysow dhahay wastabid basmala bilbasmalati weeye basmala ku bilaaba maysow dhahay haddaad markaasi wasli ad samaynayso iyo haddaad ayadoo toos u bilaabanayso bishin ku bilaaba maysow dhahay walaabudda minhaa laga maarmaan ma ahaanin buu dhahay basmalada fii daaika suuratan walaabudda laga maarmaan ma ahanow dhahay deeqtoonaasha maahan minhaa basmalada laga deeqtoomo fi bidaaika markaad bilaabanaysid suuratan suurad oo siwaahaa baraka soo hartowdha laakiin suuro aan bare ahaynin markaad bilaabayso basmaladu laga maarmaan wayuu dhahay wa fil ajzaa'i dhahay ajzaa'da markaad bilaabayso oo masalanba waxaa weeye suuraddan ayaga bilowgeeda ma joogto laakiin dhexdeedaad joogtaad ka bilaabaysa ama jidka ayada ka mida ah. ama ajzaa'da kaleo qur-aankaa ah. wa fil ajzaa'i khayru mintalah dhahay ajaa markii la bilaabaayona waxaa weeye qofkii basmalada akriya basmaladaa u khayr badan u dhahay inaad basmalada akriso basmaladaas u khayr badan u dhahay hadduu sana iska dhaafi kartaa marka shaadidiina sidaas ayuu dhahay marka hadda suuraddaanu waa sidaas weeye baraa'atun marka hadda suuraddatan intaana u gelin waxay iska leedahay sawinusuul bay iska leedahay sawinusuulkaas markii la sheego ayaa waxaa weeye qofku markaas ayuu fahmi karayaa shay nujuulkeeda markaan sheegno waxaa la sheegaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qoraysh ayuu cahdi la galay ballan marka la yidhaahdo yowmulxudaybiya maalinta la yidhaahdo oo sanadkii oo todobaad awalkiisii eheeday aakhirkii sanadkii lixaad eheeday in waxaa weeye dagaal la joojiyo oo toban sano aan laysdagaalin oo nabadgelyo dadka ku noolaadaan marka waxaa weeye ahdiga rasuulka calayhi salaatsalaam waxaa galay nimanka la yidhaahdo shujaaca ayaa waxay gashay ahdiga nabiga calayhi salaatsalaam banubakar niman la yidhaahdo ahdiga quraysheeday galeen oo laba qabiilo ahaayeen qoladaana waxaa weeye xilfiga nabiga calayhi salaatsalaam gashe galeen khujaaca xilfiga quraysna waxaa galaa banubakar niman la yidhaahdo marka waxaa la yidhi iyoo saas arrintu ay tahay ayaa nimanka banuu bakar yidhah waxay ku xadgudboonaa layidhi banu khuzaac ay dagaal ku qaadeen oo xinsiga nabiga calayhi salaatusalaam ka tirsan markaasay qurayshu hubay ugu kaalmaysaa layidhi nimanka ayaga xulafadoodahay ayay hub siiyeen baa layidhi markaasay waxay yidhaahdeen kula dagaalama oo iska celiyo ayay yidhaahdeen marka markii ay u kaalmeeyeen ay garab siiyeen banu bakar qurayshu ay siisay oo laga garab siiyey nimanka khufaaca la yidhaahdo ballankii saasoo ku jabay baa layidhi waxaana baxay baa layidhi ninka la yidhaahdo camar ibnu salaam alkhufaaci ayaa soo baxay markii saasku dhacdayoo waxaa weeye banu bakar weerar ay ku soo qaadeen bani khufaaca ayagoo markaasi waxaa weeye qoraysh gacanta helaayo arrintaas markay dhacday nin la yidhaahdo camar ibnu salaam oo bani khufaac ahay oo madax u ahay ayaa soo baxay baa layidhi markuu soo baxay nabiga calayhi salaatusalaam ayuu imiyo korkiisa soo joogsaday waa u sheegaala yidhi sida wax u dhaceen markaasuu rasuulkeenu wuxuu yidhi calayhi salaatusalaam laa nusturtiyow dhahay layma gargaarow dhahay in lam ansurka haddaanan kuu gargaari limada lay gargaar haddaanan kuu gargaari ila ballanka waa taagan ogta maxaa yeele qofka adiga xilsigaaga haddii lagu soo duulo eedda duulaan tooska qoraysh kuma soo duulin laakiin waxa weeye nimankii maaragtay ayaga xilisigeeda ahayoo xulafada la ahayo ayay siiyeen hubkii markaasay nimankan ku weerareen maxaa yeele dad cadowgaaga ninku hub soo siiyaah adiga asoo ku weeraray ka dhibanta balana meeshaas ma yaalo rasuulka calayhi salaatusalaam wuxuu isu diyaargareeyey maka fuurashadeedaa layidhi waatii maka markaa waa kusii doonaa siradeedee sanadkii joogaad ee hibshada nabiga oo fura calayhi salaatusalaam oo weerar lagu soo qaaday quraysh markii la gaaro sanadkii oo sagaalaad ayaa rasuulku waxau doonaa layidhi inuu soo xejiyo markaasaa nabigu waxaa lagu yidhi mushrikiintu way soo xaadirayaan xajka wayna dhawaafayaan dawska ayagoo qaaqaawan markaasuu nabigu waxau dhahay anigu ma jecli inaan xujiyo iyadoo arrintaasi meesha ay taalo rasuulku waxau diray abuubakar sidiiq sanadaas isagoo amiir ka ah mawsimulxajka si dadka amuulaha xajka ugu qumo nabigu calayhi salaatusalaam waxuu micigiisa diraa layidhi afartan aayadood oo laga bilaabo suuratu jara bilowgeeda ilaa walow karihaalmushrikiinti loo gaaraayo markaasu haddana nabigu waxau ka daba diraa layidhi saydinaa cali ibnu abi aalib ayuu nabigu calayhi salaatusalaam uu ka daba diray baa layidhi markii abubakar muddo uu markaasi sii maqan yaho horay markaasi u sii baxay asagoo saycali hashi nabiga calayhi salaatusalaam oo xalbad ahayd uu saaran yahay si waxaa weeye ou dadka cali ugu akriyo bedelkii abubakar ku ahri lahay suuradda maaragtay waa bara bilowgeeda abubakar ayuu ugaga daba tegey meel la yidhaha caraj meel la dhaho ayuu ugaga daba tegaa layidhi waa qaryo oo markaasi oo jaamica baynaha wa bayna almadiina ah, marka ayada iyo madiina waxaa maaragtay waa isu jiraan waxay isu jiraan todobaatan iyo lix maylaa layidhi halkaas markay ku kulmeen ayaa abubakar wuxuu u mayeeyey in asaga jagadi laga casilay markaasuu meeshaas kasoo soo laabtay nabiga u soo laabtay hidabta marka asxaabta balfiin meeshuu ka soo laabay toddobaatan iyo lix maylow kasoo laabanaya markaasuu dhahay rasuulku ilaahayow shanigeyga ma qur-aanaa soo degay markaasuu nabigu mayow dhahay laakiin ma habboonow dhahay axad inuu gaarsiiyo wasakan ilaa nin aniga ahalkayga mahane sow raalli ma noqonaysow dhahay abubakarow inaad aheeda micigayga gaarkii markii aan ku jirnay aniguna waxaa weeye aan kula jiray adiguna haddana micigaygaad ahaanaysid hawlkayga markaasuu abubakar balaa yaa rasuulallah waa la qanciyey markaas abubakar waa socdaa layidhi isagoo amiir xujayda u ah alimo waxaa weeye isaguna ogeysiinta dare uu ogeysiinaayo mushrikiinta halkaas ayaa isagana xilkiisa u noqday marka waxaa la yidhi markii tarwiyada ka hor la gaaray maalinta yoomu tarwiyada ayaa abubakar istaagay dadka u khudba ahriyey waa u sheekeeye manaasigtooda ee dadkii xubkooda uu qumay yaalinta yoomunaxrigi ayaa sooda ali istaagay dadka ayuu ogeysiiyey inayna beytka dhawaafayn curyaan mid qaawan ah, qofkii nabiga calayhi salaam iyo isaga ahdi u dhexeeyana in ahdigaas la buriyey qofku waxaa weeye ahdi iska lahayna ahdigiisi inuu ku egya afar bilood jannadana inuusan gelin ilaa naf muslimada maahane iyo muslimiintuna saasan kabaadi xidka inaysan soo kulmaynin markaas anagu markii dambe wuxuu xujiyey sanadka tobanae xadiisu wadaaca la yidhaahdo marka waxaa weeye arrintaas iyo arrimo kaloo markaas aan sii sheegi doono ayaa markaasi waxa weeye suuradda loogaga warramayaa balse hadda waxa weeye cashar keeni intaas ayuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi sumuu ilayhim caadahum ilaa muddat casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuratu baraa ayuu ka bilaabanayaa suuraddan waxaynu ka soo warannay casharkeennu hore ayaynu uga soo warannay waana suuraddii sagaalaad oo qur-aanka oo aynu meeshan ka bilaabayno suuraddan waa suurad madaniya maxaa yeele waxaa looga warrami doonaa tashriicaad ayaa looga warrami doonaa yaaskii iyo axkaamkiisii ayaa loogaga warrami doonaa oo si xoogla loogaga warrami doonaa axkaamuljizi ayaa looga warrami doonaa iyo kufaarta hadday yihiin ahlukitaab iyo kayrkoodaba ayaa looga warrami doonaa in la rafciyo cahdulkufaar ayaa loogaga warrami doonaa marka suuradda sawnisiilkeedii iyo axkaamtii ku tacalluqaysay basmalada suuraddan aan loo yeelin horay ayaynu ugaga soo warrannay marka casharkeennaanu waxa uu ku tacalluqi doonaa oo kaliya inaan markaasi macaanidii aayadaha qur-aanka markaasi aynu halkan ka bilowno baraa'atun haadihi middatanu baraa'atun beri ahaansho weeye baraa'adaasoo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa baraa'adaasoo waasilatun gaaraysa ila aladiina kuwii caahadtum aad ballanteen udha ilaahay oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ahdha ilaahay waxaa ilaahay subxaana watacaala tacaala uu kor yeelayaa cuhuuddi kufaasta lala lahaay ahdi oo wakti ku qaydan iyo mid mudlaqaba intaba kulli waa la rafcinayaa ahdi oo mudlaqa amase waxaa weeye ka sareeya afar bilood weeye amase waxaa weeye ka hooseeya baraa'atun haadihi tanu baraa'atun beri ahaansho weeye waynu ka soo baxnay suuradii dheereeday oo cahdigii rasuulka calayhi salaatusalaam caamulxudaybiya uu la galay mushrikiinta sida cahdigaas waxaa weeye lagu baabi'inaayey arrintii waxaa weeye khudbada heeday oo sayidinaa cali ibnu abi daalib quraysh uu u jeediyey sanadkii sagaalaad ayagoo markaasi mushrikiintoodu ay soo xejinaayeen oo raggu ayagoo qaawan maalinta ay dhawaafaayeen haweenkuna habeenka ay dhawaafaayeen oo caadadii horeo jaahiliyada ay ku imaanayeen rasuulkuna calayhi salaatslaamkaas uu diiday ee in markaasi arrintaas la baabiyo uu soo diray sayidinaa cali usoo diray marka sayid cali markuu khudbadii dheereed uu jeediyey waxaa kamid mid ahooda inuu yidhi qofkii waxaa weeye cahdi isagaya nabiga u dhexeeyey waa manquul ayuu dhaa waa midla la qofkaa nabiga calayhi salaatusalaam cahdi u dhexayne ajasha la siinaayo waa afar bilood jannadana geli maayo ilaa naf mu'minada mooye mushrikiin iyo muslimiina sanadkan kabacdi oo sanadkii sagaalaada kusoo kulmi maayeen xajka kuma soo kulmaayaan makusoo kulmaayaan ayuu dhah oo isugu imaan maayaan gaalo iyo waxaa weeye dad muslimiina hadda ka meeshaan isugu imaan maayaanoo xajka isugu imaan maayaan marka sidaas markau dhaayo xajkii laga soo noqday rasuulkeenna calayhi salaatusalaam sanadkii tobanaad oo layidhaha xajatulwadaa ayuu xajiyey marka hadda aayadahaanu waxay soo degeen baa laleeyahay leeyahay bacdulmufassiriin dhaheen fadcumaka bacdigeeda ayuu soo degeen sidaasaana saxiixa weeye oo lagu burinaayo cuhuudda markaasi kufaarta oo ayna markaasi quraysh ku jirin maxaa yeele quraysh ayaga arrinteedu waxayba ku dhammaataba fadxumakay ku dhammaatay laakiin waxaa laga wadaa yahuudi kaleentood oo carabta kaloo mushrikiinta ahayd ayaa loola jeedaa meeshaan marka mufasiriintu waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatusalaam markii uu u baxay tabuuko ayaa munaafiqiintu waxay gilgili jireen madiino mushrikiinta ayaguna waxaa weeye waxay buri jireen cuhuud oo ayaga iyo rasuulka u dhaxaysay oo munaafiqiintaasay garab sii jireen ilaahay marka wuxuu amray subxaanahu wa tacaala in cuhuuddooda la buriyo weeye wauna dhihi doonaa ilaahay oo hadda ka hornana soo yidhi waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fandid ilayhim calaa sawaa'in rasuulka calayhi salaatusalaam wixii la amray ayuu yeelay ballankooduna waa iska tuuray aayadahaasa marka waxa weeye waxay ka dhigan yihiin ilaa laga gaarayo walow kariha almushrikuuna risaalo ama warqad la qoraayo oo dad markaas ina loo qoro la gaarsiinaayo oo markaasi loogugu sheegaayo waxa laga doonaayo marka hadda aayadahaas dhowrkaahu waxay ka dhigan yihiin warqad la diraayo oo la diray oo loo akrinayo wey markaas quraysh quraysh maahe hadda waxaa weeye waxaan dhihi lahay mushrikiinta kalentood oo carabtaa weye qurayshna waa la yidhahdaa laakiin quraysh ayada amarkoodii waxu ku dhammaaday fatxumakuu ku dhamaaday oo qoraysh u halkaasaa ah looga takhalustay laakiin hadda dadkan yahuudda iska leh waxay ahaayeen carabta kalentooda mushrikiinta saasaana raajix ilaahay markaa inuu yidhi subxaanau watacaala baraa'atun haadihi midasanu baraa'atun beri ahaansho weeye baraa'atun beri ahaansho weeye baraa'atun marka waxaa weeye khabar mutadiisi oo maxduufa weye haadiyaa la soo qadaraya oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana ka ahaatay ila aladiina waasilatun isuu qadaro baraa'adaasoo waasilatun gaaraysa ila aladiina kuwa caahadtum aad ballanteenow dha ilaahay oo min almushrikiina mushrikiinta ka midow dha ilaahay caadi oo mudlaqa ama afar bilood ka sokeeya amase ka sarreeya weeye codku waxaa weye aad ku ballanteen weeye taasaa loola jeedaa marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay isoo qadira markaasi wa naqlulcahdi ballanka oo la buriyane bimaa yudkaru sida la sheegaayo waa ilaahay qowlkiisa lagu sheegaayo ballan waa san oo ilaahay sidaanuu leeyahay fasiixuu socda siiruu aaminiina ayuha almushrikuuna weeye mushrikiinow dhammaantiinna socda weeye oo arlada ku socda fasiixuu socda fil arli arlada ku socda arbacata ashhurin afar bilood arlada isaga socda afartaas bilood waxaa ugu horeysaa idi shawaal ayaa ugu horeysaa lihi sida hadda maaragtay noo imaan doonto wixii markaasi afarta bilood ka dambeeyene wax ammaana oo laydinku dhowraayo oo cahdiya marnaba ma jirto weye shawaal haddii ugu horeysay waxaa weeye aakhirkeedana bisha muxaram uu sikay ahaaday culamada qaar waxay yidhahdeen tobanka oo dilqacda ayaa ugu horeysay aakhirkeeduna waxaa weeye alcaashir min rabiici alawal weye maxaa yeele xajku sanadkaas wuxuu ahaybaa sanadka oo tobanaad weye oo dilqacda weye maxaa yeele masii ay samay jireen ayaa dhacay baa layidhi laakiin sida horaa raajix kabacdi markaas wuxuu ahda sanadi soo socotay oo tobanaad oo nabigu uu xejiyey waxau ahayda markaasi dilxija ayaa laga dhigay rasuulkuna alayhi salaa slam markaas ayuu xejiyey waasuu dhahay ina zamaana qad istadaara ka hay-ati yooma khalaqahu llaahu xadiiska dheere waasuu ahay marka hadda cahdigaas wuxuu ka bilaabanaya inta la dhow nimankan bisha oo shawaal waana ku ekaada muxaram fasiixuu socdaa layidhi waxaa lagu akrinayaa kufaarti oo markaasi isugu timiday xaramka fasiixuu socda fil ahlada ku socda arbacata ashhurin afar bilood ku socda wixii ka dambeeyane ammaan iyo caadi aad helaysiin ma jirto waclamuu ogaadane annakum idinku gayru mucjizillaahi ilaahay kuwa cajis gelinaya qayrkooda inaad tihiin oo waxa weeye ilaahay cadaabkiisa ka sokomaysiin wax ogaadane annakum idinku gayru mucjizillaahi ilaahay kuwa cajis gelinaayo kayrkooda inaad tihiin ilahay idan cajistina cadaabka allama ka foga karina wa anna allaaha allana ogaada muqdilkaafiriina kaafiriinta mid dilaynaayo inuu yahay wa anna allaaha allane muqdilkaafiriina gaalada mid dilaynaayo inuu yahana ogaada weye oo adduunka gaalada ilaahay wuxuu ku dilaynayaa qadliga la dilaayo iyo asriga la qafaalaayo aakhirana ilaahay naar ayuu ku dilaynayaa haddana alla wuxuu dhahay wa adaanun ogeysiin weeye haddane iclaam weeye oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday iyo warasuulihi rasuulkiisa ilannaasi dadkina la ogeysiinaayo yooma alxaji xajka maalintiisa alakbar oo weyn xajulakbar yoomulxaji lakbar waa maalinta yoomunaxriga tobanaadka ahoo xoolaha la gowracaayo waa sida hadda aan soo marayno siirada casharkeenna hore oo sayidinaa cali ibnu abi dhaalib maalintii yaadnimo xigahay oo khudbadaas u akhriyey wa adaanun ogeysiin weeye oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuuluhu ilaah rasuulkiisa waadaanun ogeysiin waaye oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa ilannaasi dadkina la ogeysiinaayo oo kufaarta ahaay yoomalxaji xajka yoomkiisa alag beri oo weyn waxa marka la ogeysiinaya waxaa wey odha ilaahay anna allaaha bianna allaaha alleh berii'un beri inuu ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu ilaahi rasuulkiisuna uu beri ka yahay oo hadda waxaa la ogeysiinayaa mushrik ilaahay iyo rasuulkiisu beri inaysan yihiin oo aysan usoo soo sanad dambo aysan xagga ku soo laabataraynin anna allaaha bianna allaaha alle berii'un beri inuu ka yahay la ogeysiinaayo min almushrikiina mushrikiinta iyo cuhuuddoodaba wa rasuuluhu ilaahi rasuulkiisuna beri uu ka yahay rasuulkuna calayhi salaatusalaam beri buu ka yahay wixii ilaahay beri ka ahaada rasuulkuna beri buu ka yahay sida horuu soo sheegnana waa kii sayd cali uu bixiyey nabigu calayhi salaatusalaam sanadii oo sagaalaad oo markaasi maalintii yoomu aheed mina uu ku ogeysiyey aayadaha kan markaasi oo ilaah gaaraayo walow kadaa mushrikuuna ku tegi doonaa oo inaan markaasi sanadkan kabacdi mushrig uusan soo xejin bayskana nin qaawan uusan dhowaasayn xadiiska oo bukhaarina sidaas uu ahay ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanau watacaala haddana fa in tubtum ayuu dha ilaahay haddaad noqotiinow dha ilaahay mushrikiinow qoladiinaan laga biri yahay haddii aad noqotaan ood kufriga ka soo noqotaan fa kaas ayaa khayrun lakum idin khayra fa kaas ayaa khayrun lakum idin khayra idin khayra ayaa la leeyahay oo afcalu laysa calaa baabiha liyo maxaa yeele waxa ay ku sugan yihiin wax khayra kuma sugna haddii kalentood calaa baabihi haddii laga dhigo fa huwa kaas ayaa khayrun lakum idin khayra idin khayr badan markii la yidhaahdo waxaa laga wadaa haa layidhi ayaga ictiqaadkooda markii la fiiriyo maxaa yeele ayaga kufrigan iyo shirkigan iyo macaasidan ay ku dhex jiraan ayaa khayr la ah weye wain tawallaytum haddaad jeesataan ood iimaanka ka jeesataan faclamuu ogaada mushrikiinow annakum idinku gayru mucjizillaahi alla kuwa cajiskiinaayo kayrkood inaad tihiin wain tawallaytum haddaad jeesataan faclamuu ogaada annakum idinku gayru mucjizillaahi alla kuwa cajiskiinaayo kayrkooda inaad tihiin oo ilaahay adan ka baxsa karina wa u khabarow ilaahay alladiina kuwa kafaruu kufriyey bicadaabin cadaab u khabar cadaabkaasoo aliimin mu'limin oo xanuujiya wabashir hadda bishaaradaanu tahakum weeye bishaaro oo xaqiiqa ah mahan weye u sheeg weeye alladiina kuwa kafaruu kufriyey bicadaabin cadaab cadaabkaasu aliimun mulim oo xanuujiya cadaabkaasuna waxaa weeye dil iyo asri oo adduunyada iyo naar aakhira weeye ilaa laakin ayuu dha ilaahay alladiina kuwa caahadtum aad ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida uma bacdigeeda lam yanqusuukum aan idinka nuqsaanin shay-an shay oo shuruudi cahdiga ka walam yudaahiruu aana ugu kaalmaynin calaykum korkiina axaddan axad oo kufaarta fa atimuu kuwaas utaam yeela ilayhim ayaga xaggooda cahdan ballankooda ilaa muddatiin ilaa inqilaa'i muddatii muddadeedu intay ka goyaysa intii laga gaaraayo ina allaha allana yuxibu waa jecel yahay almuttaqiina kuwa cabsanaayo ilaahay ka cabsanaayo amase ka cabsanaayo cuhuudda markaas inay bufiyaan hadda markii lasoo sheegay naqlulcahdigii oo kufaarta oo mushrikiinta waxaa la soo istisnooday qayb ayaga kamida ah ayaa la soo istisnooday oo ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala ilaa laakina alladiina kuwa caahadtum aad ballanteen owdha ilaahay mu'miniinow oo min almushrikiina mushrikiinta kamida mid ilaahay uma bacdiyeeda lam yanqusuukum aan idinka nuqsaanin shay-an shay oo shuruuda cahdiga kamida walam yudaahiruu aanan ugu kaalmaynin calaykum fiina axadan axad oo axad gaalada kamida aan garab siinin faatimuu kuwaas utaam yeelo u dhammaystira ilayhim ayaga xaggooda ahdahum ahdigooda oo waxa weeye ahdigoodu haddii waxa weeye afar bilood uu ka badnaay afar bilood ee muddada ugu yareeday muddada oo ugu dambaysay oo aakhirka oo la siiyey ahaaday qofkii ahdi mudlaqa lala ballamay iyo mid maaragtay muqayada intaasay ahaayeen laakiin qoladaana hadda ilaahay soo isisnooday oo qolada noocaas dha ilaahay oon ballankiinni shuruudi aan waxba ka jedinin cadowna aan garab siinin cadowgiina kuwaas ahdigooda u taam yeelowdh ilaahay ilaa muddadii ay ka dhammaanayso ahdi aad kula gasheen in allaha allana yuxibu waa jeclahay almuttaqiina kuwa mutaqiinta hadda marka waxaa weeye qolada tan maxay yihiin oo lasoo istisnoonaayo marka hadda qoladan mushrikiintaah waxaa weeyaa layidhi niman la yidhaahdo banuu lamrata niman la dhaha waayaa layidhi niman banuu kinaana kamida ah, nimankaas weeyaa layidhi marka ayaga markaan la burinaayo qof mushrikiinta cahdigooda la burinaayo ayaga ballankii lala galay waxaa uga harsanay baa layidhi sagaal biloodaa uga harsanay baa layidhi ayaga marka waxaa weeye sagaalkii biloodo uga harsanayda waa loo dhammaystirahaa layidhi oo markaasi arbacata ashhurinta hadda la soo maraayey mushrikiinta caam ahaantooda ayay aheeday laakiin hadda qoladan khaaska ah oo ayagu waxaa weeye ballankii hore oo la galay ayagu waxa weeye aanan burin ayaga inta u dhimeeday inta u dhimeed waa loo dhammaystiraya saasaa la leeyahy laakiin hadda waxaad arkaysaa jalaaleynka iyo meelo kaleentood inay quraysh ku fasirayaan laakiin quraysh ma ahan saa horuu soo sheegnay quraysh ayaga arrintoodi waxay kutaam noqotay fatxu kutaam noqotay waa qolo kaleentoodoo la yidhaahdo lamrata niman la yidhaahdo oo niman kinaano la yidhahdo ka tirsan weeye marka qoladaas ayaga waxa weeye aadigooda utaam yeelow dhah ilaahi subxaana watacaala oo muddadoodii ha loogu kaadiyo intay ka dhammaanayso faydaan wakhtigii insalakha alashhuru bilihii ay baxaanow dha ilaahay alxurumu oo xurmada ahay waxa weeye wahuwa aakhiru muddati ta'jiir weeye mabashi muddadii ugu dambaysa weeye waana bisha muxaram maxaa yeele shawaalay kasoo bilaabanaysaa waataan soo dhehayni faydaa waktigii insalakha la ashhuriyowdha ilaahay bilihii ay soocmaan oy baxaan alxurumu oo xurmada lahay faqtulu lmushrikiina mushrikiinta la dagaalamow dha ilaahay xaysu meel allaale meeshii wajadtumuuhum aasaheshiinow dha ilaahay xilli iyo xaramba waa lagula dagaalamaya oo mushrig markaasi afartii bilood markay dhamaato oo shawaalka soo bilaabanaysa mushrig la dayi maayo markaas faqtulu lmushrikiinow dha ilaahay mushrikiinta la dagaalama haysu meel allaale meeshii wajadtumuuhum aasaheshiinow dha ilaahay xilli iyo xaramba wakhuduuhum qabtow dha ilaahay oo qafaalku qabta waxsuruuhum shira ayuu dha ilaahay oo qalcadaha iyo dhufaysayaasha ay ku jiraan ku sura oo ku hareerayow dha ilaahay ilaa ay ugaga dhibtoodaan in la dilo ama ay ka islaamaan oo haddii ballankaas uu dhammaado si afartaas bilood wax dambe oo mushriga oo la daynaayo ma jirta weeye ballan intaasoo ku dhammaaday laakiin hadda qolada lasoo islimoonaayey ayaga sagaal biloodaa u dhimeedaa la sheegay waa loo dhammaystirayaa ee intii hadda hadda hore loosoo sheegay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay mushrikiinta la dagaalama ayuu dha ilaahay mu'miniinow xaysu meel alaale meeshi wajadtumuuhum aad ku heshiin dha ilaahay waxsuruuhum ayuu dhah ilaahay wakuduuhum qabtow dha ilaahay oo asriku qabta waxsuruuhum shira ayuu dha ilaahay oo qalcadaha ay ku jiraan iyo dhufaysyaasha ku hareereeya weeye ilaa markaasi ay ugaga dhibtoodaan in la dilo amase waxaa weye ay ka islaamaan waqciduu u fariistow dha ilaahay lahum ayaga kulla marfadin jidlaarka kulligiisa u fariista waqciduu u fariistow dha ilaahay lahum mushrikiinta kulla marfadin waxaweye dariiq kasto ay soo qaadaan dariiqun yaslukuuna weye wado kastay soo qaadayaan weye kula marsadin ow ilaahay makaanu cimirgalowna waa la yidhaha marsadka waxaa la yidhaha meesha markaasi waxa weeye lagu dhakado oo lagu gambado oo kolkaasi shay meesha soo mara ama wadada soo maraayo meesha loo galo weye ee loogaga soo baxo meeshaas ayaa la yidhaha marsadka la dhahaa fa in hadday noqdaan ow dha ilaahay oy gaalnimada ka noqdaan ila haddiiba qofku kaafir yahay towbadiisu waa inuu soo rumeeyo uu kufriga ka soo laabtaa fain taabuu hadday noqdaan u dhah ilaahi subxaanau watacaala oy kufriga ka soo laabtaan wa aqaamu salaata salaadana ay oogaan wa aatawu zakaata zakadana ay gutaan fakalluu sabiilahum jidkooda sii daayo dha ilaahay intaas haddii laga hela faraha ka qaada fain taabuuda waxaa weeye inay soo noqdaan oy tawxiidka ay qiraan oy shahaadateynka la yimaadaan hadday la yimaadaanne wa aqaamu salaata ilaahay salaada ay oogaan wa aatawu zakaata zakadana ay gutaan fakhalluu sabiilahum jidkooda sii daayo maxaa yeelay saddexdaas ayaa lagu dhaafayaa oo dhiiggooda ee maalkooda lagu dhowrayaa gaalada haddii waxa weeye ay soo rumeeyaan waxaa laga fiirinaya haddana salaada waxaa ku xigta zakada weeye qofkii salaadda hadduu ka tago waa la dulayaa weeye zakada haddau diidane waa lala dagaalamayaa laakiin arkaanulislaam labada kaleentood ayagu intaas keeni maayaan oo xajku wuxuu ku dhisan yahay faraaka ayuu ku dhisan yahay dibudhacuu ku dhisan yahay waxaa layidhi soonkana xukunkiisu qofku hadduu soomi diido in la xabiso weeye oo markaasi biyaha iyo maaragtay dacaamka laga manciyaa sida uu markaasi u noqdo ruux markaasi suuratu soomka u qabo asaga xukunkiisaas weeye laakiin waxa weeye haddii qofku waxa weeye shahaadateynka waa loola dagaalamaya hadduu kaafir yahay hadduu waxa weeye uusan islaamayn salaada taariku salaadka isagana saasoo kale waa la dilayaa sakada kuwa maanicu zakaadkana sidaas oo kale weye marka haddii saddexdaas haddii laga helow dha ilaahay fakalluu sabiilahum ee jidkeeda khaaligeeda faraha ka qaadowdha ilaahay in allaha alla kafuura lii dhaafo weye raxiima oo naxariis wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca kalaama allaahi uma abliquu ma'manah daalika biannahum qowmun laa yaclamuun kayfa yakunu lilmushrikiina ahdun cinda allahi wa cinda rasuulihi ila aladiina caahadtum cinda almasjid alxaraam fama istaqaamuu lakum faاstaqiimuu lahum ina allaha yuxibu lmuttaqiin ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala haddana wain axadun axadow dha ilaahay oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida istajaaraka ou kaa koris weydiiyo oo waxa weeye inabadgeli oo iga nabadgeli dilka ou ku yidhaahdo faajirhu korigow dha ilaahay oo ammaan ammaan geli xataa yasmaca intuu ka maqlaayo kalaamallaahi ilaahi kalaamkiisaoo qur-aanka iyo mawaacidiisa uu ka dhegaysanaayo suma bacdigeeda haddii waxaa weeye intaas wax uu ku dheefi waayo abliqu gaarsii ma'manahu makaanu aaminkiisi gaarsii oo meeshuu ku nabadgelaayo oo daaru qoom yahay gaarsii weeye daalika kaas la soo sheegana waxaa weeye wdha ilaahay biannahum bisaabi annahum masaabkeeda ayagu qoomun qoom ay yihiin qoomkaasoo laa yaclamuuna waxba aanan ogsoonayn oo diinta islaamka waxba aysan ka garanayn hadda waxaa weeye gaaladii sidaas heeday waxaa jiri karaaya gaalada wax lagu dhowro ayaa jiri karaaya waxa la yidhaahda markaasi cahdu la yidhaha cahdu alamaana iyo cahdu sulxi iyo cahdu dima saddexdaas ayaa gaalada lagu dhowri karaaya gaalka waxaa weeye cahdigaan hadda meeshaan aayaddan lagu sheegaayo waxaa weeye cahdu alamaana weeye qofka muslimkaa nooc kasta ha ahaadee bulshada nooc kasta uu ka yahay qofka muslimkaahu gaal markaasi waa ammaano geli karaa waana damiini karaa oo isaga ammaankiisa ayuu geli karaa laakiin ammaankaasi caadul ammaanuhu waxa weeye waa afar bilood baa yidhi afar bilood ayaa muddadiisa ugu dambaysa afar bilood markii qofka muslimkaahu uu ammaano geliyo loo tegi maayo oo la taaban maayo afartaas bilood haddii waxa weeye oo wax ku fahmo oo islaamka uu ku qaato waa sidii la rabay weeye haddii waxa weeye waxba uu ku qaado waayane ninkii ammaano geliyey ilaahay wuxuu leeyahy subxaanau watacaala ma'mankiisa gaarsiiye markaasi meesha qoonkiisa ahayd gaarsiiye ilaan qof ammaano ku jira lama taabtee halkaas dadkiis ku salime fara wataad weeye cahdigan kaleoo cahdi sulxa layidhaha sii sii sulxulxudaybiya dhacday amba hudnada asagana waxa weeye muddadiisu waa toban sano weeye waxaana ahdigaa samayn karaa layidhi waxaa samayn karaa layidhi imaamka oo imaamulmuslimiin ah amase waxaa weeye naaibkiisa imaamulmuslimiin ama naaibkiisa ayaa sulxaas oo caadigaas laydhaha caadulhudna isaga ayaa samayn kara imaamka amba maaragtay naaibkiisa cid kale oo mujtamaca caadigaahu gaal markaasi waxaa weeye cahdigaas ammaankaas ma sii karayso weye mar hadduu sulx uu yahay amase hudno uu yahay ma sii karayso waana toban sano ayaa ugugu badan baa layidhi cahdiga kaleeto waxaa weeye ahludina weye kuwa maaragtay ah lala galo nimanka ahlu kitaabka sidii hadda nimankii joogi jiray khaybaro oo kaleentood kaas waxaa la yidhi xukunkiisu waxa weeye imaamulmuslimiin mooyaane cid kaleentood waxaa weeye cahdigaas ma samayn karto haddana caadigaas oo cadudimahahu malaha muddo iska ma laha muddo uu ku qaydan yaha malaha marka cuhuudda gaalada lagu ilaaliyo oo naftooda iyo maalkooda lagu nabadgeenaayo saddexdaasay u qaybsamaysaa gaalkii waxaa weeye saddexdaas aan ku jirin wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa xarbi buu noqonayaa maalkiisa iyo naftiisana waxa weeye hudur waayo oo waxba laga soo qaadi maayo haddii waxaa weeye saddexdaas uusan ku jirin hadda meeshaan waxaa laga sheegayaa cahdiga layidhaha cahdu lamaana weye wain axadun axadow dha ilaahi subxaana watacaala oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida ah. waxaa lagu fasirayaa ficil oo fasiraayo istajaaraka ou kaa koris weydiiyow dha ilaahay istamanaka min alqabli oo dilka iyo koris yidhaahdo adaan midin ku ah ku yidhaahdo faajiru koriyow dha ilaahay qof kastoo muumina ayaa lagula khidaabayaa taas xataa yasmaca intuu ka dhegaysanaayo kalaamallaahi ilaahay kalaamkiisa qur-aanka uu ka dhegaysanaayo oo qur-aanka uu ka maqlaayo ilaan waxaa weeye adigii muslimkaa u kula jiraa ammaanadaada ku jiraada suma bacdiyeedow dha ilaahay adluqu gaarsii ma'manow makaanu aaminkiisa muddaha qaad haysood ammaan geliso muddaduna waa saan horuu soo sheegna afar bilood weeye ee waxba uu qur-aanka ku qaada waayo waxaad geynaysaa meesha uu ku mawducu amnihi waayo oo daaru qoomiha weye hadduu rumay waayo weye si waxa weeye arrintiisa uu dib ugaga fiirsa isagu daalika kaas la soo sheegow dha ilaahay waxa loo nabadgelinaayo oo waxa weeye qur-aanka ay inay u dhegaystaan loo doonaayo muddo u dhegaystaan haddii waxba ay ku qaadho waayaane daari qoomihim loo goynaayo daalika kaasowdha ilaahay biannahum bisaabi annahum wasaabkeedu ku ahaada ayagu qoomun qoom ay yihiin qoonkaasoo laa yaclamuuna aan waxba ogsoonin oon diinta waxba aanan ka garanayn marka waxaa laga maarmaana qur-aanka inay dhegaystaan si waxaa weeye ay wax u fahmaan waxa loo yeelaa waa saasowdha ilaahay subxaana wa tacaala kayfa yakuunu kayfa sidee buu yakuunu ugu ahaanaya udha ilaahay lilmushrikiina mushrikiinta cahdun caadi see ugu ahaanaya cind allahi ilayhi agtiisa iyo wa cinda rasuulihi ilahi rasuulkiisa agtiisa ayagoo ilaahay iyo rasuulkiisaba ku kufriyey caadi ilaahay iyo rasuulkiisee loola gelayaa weye kayfada waxaa weeye macnaha istifaam oo markaasi nafyiga weeye laa yakuunu weye kayfa yakuunu sidee ugu ahaanayaa udha ilaahay u ahaan maayo weye lilmushrikiina mushrikiinta udha ilaahay cahdun caadi u ahaanaya ballan cinda allahi ilaahi agtiisa iyo wa cinda rasuulihi ilaahi rasuulkiisa agtiisa ayagoo markaasi waxaa weye ilaahay rasuulkiisa ku kufriyey oo haddana waxaa weeye qaadiriin ah ilaa laakina ayuu dha ilaahay alladiina kuwa caahadtum aada la ballanteen cinda almasjidi masjidka agtiisa alxaraami oo xurmada leh samaa muddo ayuu dha ilaahay istaqaamuu lakum ay idinkugu nigaadaan cahdigow dha ilaahay fastaqiimuu lahum ugu nigaadow dha ilaahay in allaha allow dha ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuttaqiina kuwa muttaqiinta ilaahay waa jeclya subxaana wa tacaala hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ma laha mushrikiintooda ilaahay hase yeeshee waxaa meeshaan istisna la keenay ilaa laakin ayuu dha ilaahay aladiina kuwa caahadtum aada ballanteen cinda almasjidi masjidka agtiisa alxaraami oo xurmada leh waa maalintii yowmulxudaybiyaa layidhi jaadinku wuxuu leeyahy waa quraysh uu leeyahay oo horay loosoo soo istisnooday laakiin nimanka horay loosoo soo istisnooday sida raajixa quraysh ma ahaynin maxaa yeele quraysh suuradda bilowgeedaan ku soo sheegnay ayaga arrintooda waxay ku dhammaatay sanadka la yidhaahdo caamulfatxi caamu fatxi maka weye oo sanadka hijiraad weye marka hadda nimankaan lasoo istisnoonaya nimanki hore ooan soo sheegaynay nimankii la dhihi jira banuu lamrata oo kinaano ka mid ahay oo markaan waxa weeye caadiga mushrikiinta la burinaayey oo suuraddan uu usoo diraayey nabigu calayhi salatusalaam ahlu ahlumaka uu soo diraayey maka dadkii soo xaadiraaye oo kufaarta ahay u soo diraayey nimanka marka la istisnooda waxay ahaayeen nimankaa la yidhaha banuulamratay ahaayeen banuulamratay ahaayeen waxaana u dhinnay muddadaas ayaga sagaal bilood ayaa u dhineeda haddane isla ayagii le waa leey mee quraysh ma anaa leey sia jaalinku dhina waa laga raajaxsan yaha meeshaan marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaa laakiina alladiina kuwa caahadtum aada ballanteen cinda almasjidi masjidka agtiisa aad ku ballanteen alxaraami oo xurmada leh haddii layidhaha yowmaalxudaybiya layidhi ahdiga qurays kaliya ma ahaynaa layidhi waxaa jirtaa layidhi carab fara badan oo meeshaas soo xaadisay in rasuulku calayhi salaatusalaam meeshaas ahdi uu kula galay marka hadda waa nimankan la yidhaha banuulamrata oo kinaano ka mida nimankaas weeye nimanka hadda laga waramaayo marka qoladaas ow dha ilaahay famaa muddo istaqaamuu lakum ay idinkugu nagaadaan intii waxaa weeye ayagu balanka ay ilaalinayaan fastaqiimuu lahum ugu nagaadow ilaahay ah, oo waxaa weeye aqaamuu cala alcahdi walam yanquluuh weye ah, markay ballanka ay maaragtay ay ku nagaadaan aysan gurin adinkuna waxaa weeye ballanka intii aad la gasheen dhowra weye fastaqiimuu lahum ilaahay ugu nagaada cala alwafaa'i bihi weye ballanka oo la oofiyo marka hadda maadaanu shardiyo weye kamaa muddo istaqaamuu lakum weeye markaas fastaqiimuu la markaasee jawi in allaha allow dha ilaahi subxaana watacaala yuxibu lmuttaqiina kuwa muttaqiintaas ilaahay waa jecel yahay oo ballanka ilaalina weeye rasuulkuna calayhi salaatusalaam ahdigu waa ugu nagaadaa la yidhi maaragtaya haddii la yidhaahdo sidii raajixeed nimankii banu kinaana waa sagaalkii bilood markay dhammaysteen qaar ayaga ka mid hoo badanaa soo rumeeyaa layidhi qaar islamaa damballankood intaas ugu dhammaanayo laakiin jalaaliinku wuxuu leeyahay nabigu waa ugu nagaada ballankii oo qurayshuu ka wadaa ilaa markaasi banuu bakar ay u kaalmeeyaanoo khusaaca ay ku garab siiyaan taas ayuu leeyahay laakiin ina saas laga raajixsanya horaa un soo marnay kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ilan walaa dimmatan yurduunakum biafwaahihim wata'baa quluubuhum absarum faasiquun ilahay luhi subxaana wa tacaala kayfa sideebu kayfa yakuunu lahum cahdun weye ballansee ugu ahaanaya mushrikiinta see mushrikiinta ballan loola gelaya aayaddaas gaalaan ka dhammaystiraynaa casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu